بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد annawcu thaalithu nooca saddexaad oo min alasmaa'i asmaada alcaamilati samaynaysa camal alficli ismulfaacili weeyi waxaan ka bilaabaynaa cashirkeenna saddex boqol iyo afar bogga ah saddex boqol iyo afar ismiga faacil iyo lmubaalaqada ayaan matnigeega soo qaadanay waxaynu arki doonnaa ismiga faacil iyo amhilatulmubaalaqada sharaxeega sida ay u camal falayaan annawcu thaalithu nooca saddexaad oo min al asmaa'i asmaada alcaamilati camal samaynaysa camalalficli ficilka camalkiisu ismulfaacili weeyi ismiga faacil waa qeybta saddexaad ee sida ficilka camal samaynaysa waxay ka dhigan tahay hadduu ficilkiisu faaciluun qaadanayey isagu faaciluun buu qaadan hadduu ficilkiisu faacil iyo mafcuulun bihi qaadanayey faacil iyo mafcuulun bihi buu qaadan hadduu ficilkiisu faacil iyo laba mafcuulun bihi qaadanayey sidii ayuu u shaqayni wa huwa ismiga faacil alwasfu waa wasfi adaallu kutusaya cala alfaacili faacil buu kutusayaa mid wax samaynaya aljaari wuxuuna ku duldureersadaa calaa xarakaati almudaarici mudaarica xarakooyinkiisa iyo wa sakanaatihi reebniinadiisa ayuu waafaqaa kow ismiga faacil culima waa wasfi wa huwa alwasfu baynu nidhi ismi faacil marka laga warramayo ismiga faacil waa wasfi alwasfu haddaba wasfiga marka aynu rabno wasfigu waxaa la yidhaha maa dalla calaa xadain wa daatin mutasifa waa waxa ku tusa xadad iyo daatadii ku sifoobaysay ayaa wasfi la yidhaahdaa ismiga faacil dhacdo iyo kii dhacdada ahaabuu kutusi adaalu cala alfaacili markuu ku leeyahay waa maadadan meesha taalla ama xadadkan meesha yaalla waa kii luqawiga ahaa ama ficilka meesha yaalla kii samaynayey buu ku tusaya kii lagu samaynayey ma ahaa waa kii samaynayey waxaa intaa dheer aljaari calaa xarakaati almudaarici wa sakanaatihi ismiga faacil wuxuu waafaqaa ficilkiisa mudaaric wuxuuna ku waafaqaa xarakada iyo reebniinka xarafka koobaad hadduu xarakoobo mudaarica ismiga faacilna waa inuu xarakoobaa xarafka labaad hadduu reebmo ismiga faacilna waa inuu reebmaa waa marka asalka laga warbixinayo oo maalan haddaan eego yadkhulu saw mudaaric ma aha walow hadda xarakada nooceega way isku khilaafaanba laakiin inay xarako isku waafaqaan baa shardiya yadkhulu markaan eego xarafka koobaad muxuu xarakaysan yahay yadkhulu waa soo ma xarakaysna ya-du daakhilun baa ismi faacili xarafka koobaad isna mauna xarakaysnayn yadkhulu xarafka labaad ka warrama yadkhulu wuu reeban yahay sow ma aha daakhilunna xarafka labaad ka warrama wuu reeban yahay yadkhulu xarafka saddexaad ka warrama wuu xarakaysan yahay daakhiluna xarafka saddexaad wuu xarakaysan yahay walow nooca xarakadaaba isku khilaafaan oo midna dama ha noqoto midna kasra ha noqda waxaa laga yaabaa ardayda qaarkood inay yidhaahdeen qaa'imun iyo yaquumu baanu aragnay mayagaa iswaafaqsan qaa'imun iyo yaquumu ereyga qaa'imun ah xarafka koowaad wuu xarakaysan yahay qaa'imun ka labaadna wuu reeban yahay laakiin yaquumu oo mudaariciia ah, kowna wuu xarakaysan yahay labana wuu xarakaysan yahay sow kuwa halkaaba labaadka isku khilaafay yaquumu asalkeega sheega sarfiilayaashu ha sheegaan yaquumu muxuu asalku yaqwumu buu ah dee muna labaadkii reebnayn yaqwumu asalka markaad u celiso way iswaafaqayaan inaguna shayga asalkiisaynu ka warbixinaynaa wa huwa ismiga faacil alwasfu waa wasfiga addaallu ku tusinaya cala alfaacili faacilka ayuu ku tusinayaa aljaari wuxuuna ku dul dureersadaa calaa xarakaati lmudaarici mudaarica xarakooyinkiisa iyo wa sakanaatihi reebniinadiisa ka daaribin oo kaleba weeye wa mukrimin oo kaleba weeye daarib iyo mukrim waa laba ismi faacil walaa yakluu kama madhnaanayo ismiga faacil imaa an yakuuna inuu yahay bial mid ku sugan inuu al wato ow amase mujaradan in laga qaawiyo minhaa asha in laga qaawiyo fain kaana hadduu yahay bial mid ku sugan camila wuu camal fali ismiga faacil mutlaqan kiyuun la kala qaadqaadaynin hadduu al wato maadiyan kaana macnihiisu maadi ha ahaado ow xaalan ama xilligaa la taagan yahay wax dhacayo xaala ha ahaado ow mustaqbalan ama mustaqbalba ha ahaado taquulu waxaad odhani jaa'a waxa yimid addaaribu kii garaacay zaydan zayd amsi shalay ereyga addaaribu wuxuu ku camalfalayaa zaydan oo mafcuulun bihiya haddana macnihiisu waa maadi oo amsibaaba la socota awil aana ama hadda kii garaacayay ayaa yimid aal'aan baa la socota oo wax hadda dhacaya ah oo hadan ama berri ku garaaci doono ayaa yimid ereyga hadan a baa la socota oo mustaqbal ah macnihiisu ama ka dhigaysa mustaqbal wadaalika kaasina kol haddii uu ismiga faacil alba qaato wax loo shardiyi ma jiro oo shardi aynu u xidhaynaa haba yaraadee ma jiro sababtuna ashani waa mawsuul ama waa ismi mawsuul wasfigan ku xigaana waa siladii silada meesheedana ficil ayaa dhici jiray oo daarib markaan idhaa daraba ayaa meesheedii ayuu dhacay fa in kaana bial hadduu al wato ismiga faacil camila wuu camal fali mutlaqan kii oon wax lagu xidhayaaba jirin maadiyan kaana maadi ha ahaada macnihiisu ow amase mustaqbalan mid mustaqbala ha ahaado kelmadda ow xaalan ama xaal ha ahaado ow mustaqbalan ama mustaqbal ha ahaado ereygaa mustaqbal ah waa ismi mafcuul sida qoran laakiin waxaa la yidhi waxa wanaagsanaan lahaa in ismi faacil loogu dhawaaqo asal ahaan mustaqbilan in la yidhaahdaa wanaagsanaan lahayd laakiin carabta dhawaaqeega ayaa la raaciye waxay ugu dhawaaqeen ismi mafcuul laakiin macnaha meesha yaalla waa macnihii ismiga faacil mustaqbilan wey waa wax soo socda taquulu waxaad odhan jaaa waxa yimid addaaribu baa yimid kii garaacay zaydan zayd amsi shalay awil aana ama hadda garaacaya ow qadan ama berri garaaci doona wadaalika kaasina lianna alal haadihi ee tanihi mawsuulatun waa mid la silaynayo wa daaribun lafdiga daaribihina xaallun wuxuu degey maxalla daraba daraba meesheedii ayuu degey in arata haddii aad u jeedo almudiya maadi haddaad daaribka uga jeedo ow yadribu yadribu buu meesheeda degey in arata haddaad u jeedo hayrahu maadiga hayrkii oo ama xaal ah ama mustaqbal ah waalficlu ficilkuna yacmal wuu camal falaa fii jamiici alxaalaat xaaladihiisoo dhan buu ku camal falaa fakadaa kan waxa la mida maaka xal la degay maxallahu meeshiisa wa qaala imru'ulqays wuxuu idhi ninkii imru'ulqays la odhan jiray isagoo gabay tirinaya ayuu yidhi alqaatiliina almelika alxulalxilaa khayra macadin xasaban wanaa'ilaa wuxuu la hadlayey ama uu gabayga u tirinayey reerkii aabbihii dilay boqorkii aabbihii nimankii dilay ee reer benu asdi ama reer benu asad ayuu la ayuu la hadlayey uu u hanjabayey wuxuu yidhi wallaahi laa wallaahi laa yadhabu shaykhi baatilan xataa ubiira maalikan wakaahilan alqaatiliina almelika alxula alxilaa khayra macadin xasaban wanaa'ilan wallaahi baan ku dhaartaye buu yidhi laa yadhabu tegi maayo shaykhii sheekhaygii waa aabbihii baatilan bilaash dhiiggiisu bilaash noqon maayo buu yidhi aabbahay xataa ubiira ilaayoon halaago maalikan reerka reer maalig la yidhaa iyo wakaahilan reerka reer kaahil la yidhaa ilaayoon labadaa reer halaago lagama yaabo buu yidhi aabbahay dhiiggiisu inuu bilaash noqdo maxay sameeyeen alqaatiliin waxay dileen buu leeyahay waa aabbihii ayuu doonayaa inay dileen ama uu ku tilmaamaya alqaatiliina waxay dileen almelika boqorkii ayay dileen buu yidhi boqorkuna waa aabbihii eh, wallaahi baan ku dhaartaye waa hoosta hoose wallaahidu laa yadhabu tegi maayo shaykhii aniga sheekhaygu baatilan baatil ku tegi maayo aabbahay bilaash ku tegi maayo ayuu yidhi oo waan u soo aarayaa wallaahi baan ku dhaartayo laa yadhabu tegi maayo shaykhii sheekhaygii ama aabbahay baadilan bilaash ku tegi maayo xataa ubiira ereygu waa abaara buu ka yimid abaarana waa bimacnaa ahlaka mujaradkiisuna wuxuu ahaa sidaynu garanayno baara oo halaka ahaa waa kelmaddaan odhan jirnay baarakumullah yaan la odhanin waa allaha idin baabi'iye haddii baarakumullah dadkaaad ku tidhaa allaha idin baabi'iye bay noqon haddaad tidhaa baaradu laazim bay ahayde kumtu agay xaggay ka timidna waxaad odhanaysaa fa fiihi xadfun uma tisaal waa kelmadii la odhan jiray xataa ubiira buu yidhi ilaayoon baabi'iyo ama aan halaago hadda baaradii unbu abaara ka dhigo afcalo ka dhigay xataa ubiira ilaayon halaago maalikan reerka ree maalig iyo wakaahilan reerka ree kaahil alqaatiliina ee dilay almelika boqorkii ayay dileen alxulal xilaa geesiga ahaa ama aadka u sharafta badnaa khayra macadin ree macad oo dhan kii ugu khayrka badnaa ayay dileen xasaban xagga sharafta iyo wanaa'ilan xagga waxbixinta maxalu shaahidkeennu waa ereyga alqaatiliina ah wuxuuna nasbistayuu ku camal falay almelika ayuu ku camal falay isagoo macnihiisu maadi ah oo wax tegey uu kaga warramayo wain kaana hadduu yahay ismiga faacil mujarradan mid la qaawiyey minhaa asha laga qaawiyey fa innamaa yacmalu wuxuu camal fali uun bishardayn biwujuudi shardayn laba shardi haddii la helo culimmada qaarkoodna afar bayba ka dhigeen axaduhaa mid axaduhumaa midkood an yakuuna waa inuu yahay ismiga faacil bimacna alxaali wax markaa dhacaya macnihiisa aw ilistiqbaali ama wax soo socda macnihiisa laa bimacna almudiyi maadi macnihii inuu noqdo se looma baahna laa bimacna almudiyi maadi inuu macnihiisa yeesho looma baahno oo lama rabo macno maadi inuu yeesho waa inuu macnihiisu xaal yahay ama istiqbaal wa khaalafa waxaa khilaafay fii daalika shardigaa waxaa ku khilaafay yuna maadi noqonin ah alkisaa'iyu kisaa'i iyo wa hishaamun hishaam iyo wabnu maaliki wabnu madaa'in baa khilaafay fa ajaazuu waxay baneeyeen icmaaluhu ismiga faacil in la camal siiyo in kaana hadduu yahay bimacna almaadi maadi macnihii wastadalluu waxay u deliishadeen biqowlihi tacaalaa ilaahay qowlkiisa wa kelbuhum aygooguna baasidun wuxuu fidinayey diraacayhi labadiisa jeeni bilwasiidi afaafka godka ayuu ku fidinayey ereyga baasid eh isagoo tegey oo eyga asxaabulkaafigu beri hore uu lugaha fidinayey ayuu haddana ku camal falayaa diraacayhi macna almaadi wa ujiiba waxaa lagaga jawaabay aayaddaa bianna daalika kaa ismigaa faacil ee baasidka ihi calaa iraadati xikaayati alxaal xikaayatulxaal ujeeddadii ayuu qabaa xikaayatulxaalkana shalay baynu macnaynay waa in adiga lagu qadaro xilliguukaasi dhacayo inaad joogtay ama shaygaa la qadaro hadda inuu dhacayo labadaa mid ahaan baa lagu suureeyaa xikaayatulxaal inay tahay maxay u deliishadeen may iska yidhaahdeen uun talow maya daliillaha loo hayaa xikaayatulxaal inay tahay alaa taraa war miyaadan arkayn ana almudaarica mudaarica yasixu inuu asaxayo wuquucuhu inuu dhaco hunaa halkeennan taquulu waxaad odhan wa kelbuhum ayigooguna yabsudu diraacihi baad odhan kartaa macnahaas waa sax carabi ahaan cidda dhadhanka carabiga iyo dawqa carabiga dhadhaminaysaa way fahmaysaa macnahaasi sax inuu yahay wayadullu waxaba daliil u ah oo kutusaya calaa iraadati xikaayati alxaal xikaayatulxaal in looga jeedo waxaa kutusaya ana aljumlata jumladaniba xaaliyatun waa xaaliya wa kalbuhum jumlada xaaliyadiihina xilligaa la joogo waxa dhacaya ayay ahaan jirtay wa kalbuhum walwaawu wowguna waawulxaali waa waawulxaal waxaa deliil kale u ah oo kutusaya baasidku inuu xikaayatulxaal yahay wa qowluhu ilaahay qowlkiisa wa qowluhu tacaala ilaahay baa yidhi wanuqallibuhum laakiin ma odhan ilaahay waqallabnaahum walam yaqul ma odhan wa qallabnaahum ma odhan oo maadi ilaahay kama dhigin wa nuqallibuhum buu ka dhigay mudaaric kol haddii mudaaricba laga dhigay waxaad ogaataa jumladan oo dhani waa xikaayatulxaalo wax markaa dhacayaa looga jeedaa shardiga koowaad ee ismiga faacil waa inuu macnihiisu xaal yahay ama istiqbaal laakiin lama ogola inuu macnihiisu maadi noqdo ashardu thaani shardiga labaad an yactamida waa inuu cusgado calaa nafyi nafyi waa inuu cuskado aw istifhaamin ama istifhaam oo erey su-aaleeda waa inuu cuskado ow mukhbarin canhu mid khabar loo samaynayo mubtada'a waa inuu cuskado ow mawsuufin ama mid la sifaynayo waa inuu cuskado mihaalu nafyi nafyiga tusaalihiisu qowluhu waa qowlka gabayaagu uu leeyahay khaliilaya maa waafin bicahdiya antuma gabayaaga odhanaya khaliilaya maa waafin bicahdiya antuma ima dhammaystirin aniga gabaygaa ah. laakiin waxaa laga yaabaa inay beydadkiinnu hoosta hoose oo kale inuu ku dhammaystirayo waa dhici karta aniga kor iyo hoostoona midnaba iguma dhammaystirin khaliilaya labadayda saaxiibow buu yidhi khaliilaya waa kana dhammaystiraya sow ma aha oo matniguba ku dhammaystiree maasha allah sharaxan hoostaba aan ahayn buu ku dhammaystiray khaliilaya maa waafin bicahdiya antumaa إذا لم تكن لي على من أقاطع gabayaagu gabay buu tiriyo wuxuu yidhi khaliilaya labadayda saaxiibow buu leeyahay khaliilaya warse ama saaxiibka inuu laamka ma kasru sitaa mise kasre ma sito haddii laamka aynu kasrino mushkilad male oo khaliilaya khaliilaya labadayda saaxiibow maa waafin ma oofinaysiin bicahdii ballantayda antumaa labadiinnani ballantayda labadiinnani ma oofinaysiin idaa lam takuunaa markaydaan ahayn lii aniga calaaman kii kuwa igu caawinaya uqaadicu aan goynayey kaan goynayo haddaydaan iigu kaalmaynin ima caawinaysiin buu yidhi haddaba khaliilaya maa waafin ereyga waafin waa ismi faacil istifaam buu cusgaday oo maaha ayuu cuskaday ismigii faacil halkaas sida inooga muuqata fa antumaa ereyga antumaa ihi faacilun faacil bay u tahay biwaafin bay faacil u tahay waa lictimaadihi wuxuu cuskaday cala nafyi nefyi buu cuskaday wa mihaalulistifaami istifaamka tusaalihiisuna waa gabayaaga kale gabayga tirinayee aqaadinun qowmu salma amnawow dacanan iima dhammaystirin kanna iimuna dhammaystirin aqaatinun haa hoostuu ku dhammaystiray sax hoosta hoose fartuuna ka duwine ayuu ku dhammaystiray wuxuu leeyahay gabayaago aqaatinun qawmu salmaan nawow dacanaan in yadcanuu facajiibun cayshu man qatanaa aqaatinun miyay nagaadeen qawmu salma inanta salma qoomkeegii miyay nagaadeen am nawow mise waxay niyoodeen dacanan ayay niyoodeen inay guuraan mayay naga yihiin qoomkani mise irtixaal iyo geedibay niyayay niyoodeen ninkani inanta salme ayuu gabayga ula jeedaa in yadcanuu buu yidhi hadday guuraan reerka inantaasi ka dhalatay fa cajiibun waa wax lala yaabo cayshu man kii noloshiisa qadana meesha deganaa ka meesha ku hadhay ee degay een isagu la guurin noloshiisa waa loo yaabaya waa isle isaga isagaa isle anigaa isku yaabaya buu leey seenu noolaan buu leeyahy markaa aqaatinun miyay nagaadeen qowmu salma salme qoomkeed amnawow mise waxay niyoodeen dacanan guurid qaatin waa ismi faacil wuxuu ku camal falayaa ereyga qoom ah istifaan buuna ictimaaday aqaatinun adaa wa mihaalu ictimaadihi ictimaadkiisa waxaa tusaale u ah cala almukhbari canhu mid looga khabrayo uu ictimaado oo mubtada'a qowluhu tacaala ilaahay qowlkii ina allaha ilaahay baaliqun wuxuu gaadhayaa amrahu amarkiisa ayuu gaadhayaa ina allaha baaliqun amrahu kaygu baaliqu amrigii buu qorayaa oo riwaayaddii xafsa uu ka warinayay caasim ahayd laakiin abiicamarka oo kale wuxuu akhriyayey ina allaha baaliqun amrahu oo baaliqana dambete in la siiyo amrahuna mafcuulun bihi looga dhigo haddaba baaligaasi waa wasfi wuxuuna ku camal camalfalayaa amrowdan ka dambaysa ayuu ku camal camalfalayaa muxuu ictimaadu u ah baaliqi ilan alma watee mukhbari canhu buu ictimaaday mubtade ahaan jiray walow asalkiisa horeba mubtade ha ahaadee waa allaha ismu inna dee xaqiiqada mubtadu ahaan jirayuu ka yimid wa mihaalu ictimaadihi ictimaadkiisa waxaa tusaale u ah cala almawsuufi mid mawsuufo uu ictimaadayo qowluka qowlkaaga marartu waxaan soo maray birajulin nin baan soo maray ninka oo daaribin garaacaya zaydan garaacaya daaribin waa ismi faacil alma wato zaydan buu haddana ku camal falay maxaa suurtagal uga dhigay inuu daaribkani camal falo ile waa bilaa al eh wuxuu ictimaaday mawsuuf oo rajulka ayaa mawsuuf ah daaribkuna waa sifadii wa qowlushaaciri gabayaaga qowlkiisa ayaa ka mida oo gabayaaga qowlkiisii baa isna ku soo arooray muxuu yidhi gabayaagu wuxuu leeyahay inii xalaftu biraaficiina akuufahum bayna alxatiimi wa bayna xawday zamiin wuxuu leeyahay ninka gabyayaa gabayga markuu tiriyey waa baxrulkaamil weeye gabaygan oo kale lama ogola oo waxaan loo ogolayn sharciga ayaa diiday ninkana waynu arkaynaa wuxuu ka warramayo wuxuu yidhi innii anigu xalaftu waxaan ku dhaartay biraaficiina kuwa kor u taagaya akufahum gacmahooga bayna alxatiimi xatiim iyo wa bayna xawday zamzama labada xawd ee labada dar ee zamzamku uu leeyahay dhexdooda kuwa gacmaha ka taagayaan ku dhaartaye ninkani wuu dhaaranayaa wuxuuna ku dhaaranayaa dad ilaahay baryaya xatiim iyo iyo bi'ru zamzamka labadiisa xawd dhexdooda kuwa ilaahay ku baryayuu ku dhaaranaya kolkaa dee adugu haddaad makhluuq tahay khaaliqaa unbaad asmaadiisa iyo sifaadiisa ku dhaaraniye miyaa laguu ogol yahay inaad tidhaahdo waxaan ku dhaaranayaa makhluuq kale ku ducaysanayaan ku dhaartay buu leeyahay laguma dhaaran karo inni anigu xalaftu waan dhaartay biraaficiina baan ku dhaartay kuwo kor u taagaya akufahum gacmahooga kor u taagaya bayna alxatiimi meesha xatiim la yidhaa iyo wa bayna xawday zamzama zamzamka labadiisa dar dhexdooda nimanka gacmaha ka taagayaan ku dhaartay haddaba biraaficiin waa ismi faacil waa bilaa al akufahum buu mafcuul ka dhigtay sidee buu u camal falay mawsuuf buu ictimaaday laakiin mawsuufkii baa la xadfay oo biraaficiina waxay ka dhigan tahay biqowmin raaficiin mawsuufku ama ha sheegnaado sidii marartu birajulin daaribin zaydan ama ha xadfanaado sida ka gabaygan ku jiro oo kale ey biqowmin qoom baan ku dhaartay raaficiina kor u taagaya gacmaha wa dahaba wuxuu ku tegey alakfashu indhayare wuxuu ku tegey ilaa annahu isagu yacmalu inuu camal fali ismiga faacil wain lam yactamid yuuna cuskanin calaa shayin shay oo min daalika kuwa hore ka mida wuxuuna deliishaday biqowlihi qowlkii gabayaaga ayuu deliishaday nin gabayaa-aaga bay tiriyo wuxuu yidhi khabiirun banuu lihbiin falaa taakumu lkhiyaan maqaalaanta lihbiyiin ida dayru marati waa nin gabayaa-a ah oo gabay tirinaya wuxuuna kaga warramayaa uu kaga hadlayaa in nimanka reer banuu lihbi hadalkooga aan laga dhigaynin nimankaasi way faalin jireen shimbiraha intay duuliyaan ama shimbiraha inay eh, intay eriyaan ayaa xagga ay shimbiruhu dul maraan bay eegi jireen markaasay halkaa wax ka sheegi jireen nimankaasi niman waxa weeye waxa ay sheegaan inta badan uu dhaco uun laakiin haddana hadalkooga wuxuu ku leeyahay yaan la beensanin waa xogogaal nimankaasiye eh. ninkan laftiisa dee niman faaliyayaal ah niman eh, mutadayiriin ah oo tadayur samaynaya oo shimbiraha baasaysanaya waxba hadalkooga dhegaysan maysid cajiib buu ahaa gabaygan sababta uu ku yimid waxaan filayaa xilligii cumar inay ahayd xajka kii oo la joogo ayay xamaamka mid ka midihii duulay shimbir dhagax yaruu lugta ku qaaday markuu duulayey ayaa ku dhacay qof markaasuu nin reer banu sidaa weegay oo sanad ku dhimanayaa buu yidhi soo xamaamka xamaamkaasi dhagax kuguma dhufan waa geerida geeridaadii buu yidhi sanadkiibuu dhintay ma cumar binu khadaab buu ahaatalo qisadu qofkay ku dhacday waxaan filayaa ma eh, cumar inuu ahaabay la tahay qisadu ciddii ay ku dhacday kolkaa gabayaagu gabay buu tiriyo wuxuu leeyahay khabiirun waa xogogaal lihbi nimanka reer lihbi ee falaata ku ha noqon mulqiyan mid laaqi yeelaya oo bilaash ka dhigaya maqaalata lihbiyin min reer liibiya hadalkooga ida dayru shimbiruhu marad markay soo maraan dee ilaahay una ku imtixaanayaayo hadday wax ka sheegaan oo wixii uu run noqdo qaybka ilaahay unbaa og laakiin imtixaan ahaan ayaa marar badan iyo lumin baa dad lagu lumiyaa wuxuu deliishanayaa akfash ereygan khabiirihi isagoon ictimaadba haysanin ayuu banuulihbin ku camal falay oo banuulihbin buu rafciyey buu yidhi wadaalika kaasina lianna banuulihbin ereyga banuulihbin waa faacilu faacil bikhabiirun buu faacilu yahay ereyga khabiir maca ana khabiiranka iyo khabiir lam yactimid aan cuskanin wax ictimaada wa ujiiba waxaa lagaga jawaabay bianna inagu naxmiluhu waxaan ku xambaaraynaa cala taqdiimi wa taakhiir oo fa banuu lihbin faacil maahee mubtada'un waa mubtade mu'ahara wa khabiirunna mubtade maahee khabaruhu waa khabarkiisii saasay kaga jawaabeen jumhuurtu wa rudda waxaa lagu radiyey jumhuurta hadalkoogii biannahu shanigu waxa weeye laa yukhbaru khabar loogama dhigo bilmufradi mufradka can iljamci jamc baruud waa mubtade jamca khabiirkuna waa mufrad sidee bay sawki alwujuub almudaabaqa bayna almubtada'i waalkhabar aynu haynay wa ujiiba waxaa lagaga jawaabay bianna faciilan faciil oo khabiir ah qad yustacmalu waa la isticmaalaa liljamaacati jamac baa loo isticmaalaa ka qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa oo kaleba weeye waalmalaa'ikatu malaa'igtu bacda daalika intaa kadib dahiirun way u kaalmaynaysaa rasuulka salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi ereygaa dahiir wuxuu khabar u dhacay malaa'ig oo jamaca isagoo mufrada sawkan haddaba sax inoo ah alraabicu ka afraad amhilatu lmubaalaqa waata loo yaqaano amhilatu lmubaalaqa haddaba amhilatu lmubaalaqa waa qaybta afraad ee sida ficilku uu u camal falo iyaduna u camal falaysa annawcu raabicu nooca afraad oo min al asmaa'i asmaada ka tirsan allatii asmaada oo tacmalu samaynaysa camalalficli ficil camalkii amhilatu lmubaalaqa weeye wahiya amhilatu lmubaalaqadu khamsatun waa shan facaalun waa wasanka facaal ah wa facuulun iyo wasanka facuul ah wa mifcaalun iyo wasanka mifcaal ah wa faciilun iyo wasanka faciil ah wa iyo wasanka qaalo shaaciru nin gabayaa aaggabay tiriyo wuxuu yidhi akhalxaar bilabasaan ilayhaa jilaalahaa walaysa biwallaajiil khawaalif acqalaa akhal xarbi buu yidhi dagaal nin la walaaloobay akhal xarbi isagoo ah dagaal ayuu la walaaloobay akhal xarbi dagaalka mid la walaaloobay oo laazimo isagoo ah labaasan isagoo aad ugu xidhanaya ilayhaa akhalxarbi ayaan ahay ama akhulxarbi haddii la kordhigo akhaa la yidhaahdo xaalaa la ecraabayaa akhalxarbi dagaalka mid la walaaloobay anigoo ah ama isagoo ah labaasan oo aada ugu xidha ilayhaa dagaalka dartii jilaalahaa qalabkii dagaalka loo xidhanayay qalabka iyo heeryada dagaalka ayuu aada ugu samaystaayoo gaadiidkiisu markasta u heeriyeysan yihiin waxa weeye koorihii iyo xakamihii iyo qalabkii unbuu gaadiidkiisu ku taagan yahay uu gaashaaman yahay jilaal waxa weeye heeriyada iyo qalabka gaadiidka la saarto ayaa jilaal loo yaqaanaa ninkani dagaal buu la dhashay mar kastana wuxuu xidhan yahay heeriyadii dagaalka ayay gaadiidkiisa ayuu saaraya walaysa mana aha biwallaaji alkhawaalif buulalka mid aada u gala acqala isagoo bawdiya naxsan marka raggu ishelaan ragga buulasha ku ma aha buu leeyahay anuu buulasha iyo meelaha xooguma galo ama ninkanan ammaanayaa buulasha xooguma galo acqalna maaha nin bawdiya naxsanoo ragga qaar baa jira aan ordi karin oo bawdiyuhu ay gariiraanayna hayn karaynin bawdiyuhu ayaa jira ma aha buu leeyahay acqal maxalu shaahidku waa labaasan wuxuuna ku camal falay jilaalaha waxaa kaloo ku jira wallaaj wuxuuna ku camal falay alkhawaalif idan ka dambaysa ayaa ah sidaynu arkayno laakiin wallaajka iska daa waa laazime kol hadduu laazim yahay iska daa labaaskun ku dayso wa qaala aakhar mid kale ayaa gabay tiriyo wuxuu yidhi daruubun binasli sayfi suuqa simaalihaa idaa caandimu zaadaan tahay nin aada u binasli sayfi seefta afkeega ayaad ku garaacdaa suuqa simaanihaa geela aadka u shilshilis kuriskooga bartaa kuriska ayaad geela ka jartaa buu leeyahay ama saaqa ayaad ka jartaayoo saaquna waa boqongoyintii geela shilshilis ayaad noo boqongoysaa ayuu leeyahy ood boqonta ka jartaa daruubun anta adigu daruubun baa tahay nin aada u garaaca binasli sayfi seefta afkeegaad aada ugu garaacdaa suuqa simaanihaa geela aadka u naaxsan boqontooda geelaad noo boqnogoysaa buu yidhi si aanu u qalanno noo cunno deeqsi baa tahay idaa cadimuu markay waayaan zaadan waxay cunaan fa innaka adiga ayaa caaqirun u gowraca mar alla markay dadku waayaan waxay cunaan adaa xoole u gowraca maxalu shaahidku waa daruub waa facuulkii wuxuuna nasbisay suuqa simaaniha wa qaaluu waxay yidhaahdeen waa mifcaalka eh innahu isagu la aad buu u gowracaa bawaa'ikaha kuwa kursiyada waaweyn ereyga minxaar waa mifcaal wuxuuna ku camal falay bawaa'ika ayuu nasbistay ficiilkiina waa kan wallaahu ilaahay samiicun wuu maqlaa aad buu u maqlaa ducaa'a mankii ducadiisa dacaahu isaga barya samiicun tani waa faciilkii wuxuuna nasbisanayaa ducaa'a wa qaala shaaciru gabayaabaa gabaytiiyo wuxuu yidhi أتاني أنهم مزقون عيردي جحاش الكرملين لها فديد ninbaa lagu yidhi waxaa ku caayayey nimankaa ayaa ku caayayey oo adiga unbay kaa sheekaynayeen baa lagu yidhi markaa wuxuu yidhi waa nin sharaf le wuxuu yidhi ataani waxa isoo gaadhay waa zaydulkhayl eh ataani waxa isoo gaadhay waa saxaabi kolkaa ninka gabayga lihi ataani waxa isoo gaadhay annahum iyagu masiquuna inay aada u jarjarayaan cirdi aniga sharaftayda sharaftayda ayay jarjaraaray ku tuntaan buu yidhi waxba ima yeelayaan waayo jixaashul kilmilayn meesha kilmilayn la yidhaahdo qaylashii joogay weeyi oo laha uu u ahaaday fadiidun cidii dameeruhu waa qaylal yaryare way ciyayaane iska daaya buu yidhi qaylasha iyo dameeruha ciyaane kolkaas sidaa ayuu ku dhaafay maxalu shaahiidkeennu waa ereyga masiquuna ah waa la jamciyey oo jamaca iyo musanuhu waxay u camal falayaan sida mufradku u camal falayo masiqun waa faciilun faciilunna awsaantii hadda aan marayna ee amsilatulmubaalaqada bay ku jiraan ereygan cirdihiina waa mafcuulkiisii shantiiba wuu inoo tusaaleeyey sida halkaa inooga muuqata labaas waa facaal daruubna waa facuul minxaarna waa mifcaal samiicna waa faciil masiqun oo masiquunadiihina waa facilun weeyi wa akaru lkhamsati shantaa ugu badan isticmaalan xagga isticmaalka waxa ugu badan ahalaathatu luwal saddexda hore ayaa ugu badan wa aqaluhaa waxa ugu yar isticmaalan xagga isticmaalka al akhiiraani labada ugu dambeeya ayaa ugu yar wa kulluhaa dhammaantood taqtadii waxay keensanayaan takraaral-ficli ficilka oo lagu celcelinayo falaa yuqaalu lama yidhaahdo daraabun waa nin aad wax u garaacay liman daraba ninka garaaca maratan waaxidatan mar qudha wakadaaka waxaa la mid a albaaqii inta soo hadhay wahiya iyadu fi tafsiili tafsiilka sida tafsiilka iyo walishtiraaطi shardiyada kasmilfaacili waa ismiga faacil oo kale sawaaun waaba isku miduun waxaynu odhan jirnay tafsiilka xaggiisa marka laga hadlayo ismiga faacil hadduu al wato bilaa shardi bu camal fali amhilatu mubaalaqa hadday al wadato bilaa shardi bay camal fali dheh xagga shuruudana haddii bilaa al uu yahay macnihiisu yuuna maadi noqonine xaal iyo istiqbaalna ha noqdo ictimaadna ha sito sidii oo kalunba amhiladana la odhanaya waa sawaa buu sheekhu yidhi wa icmaaluhaa camalsiinteedu qowlu sibaweyhi waa sibaweyhi qowlkiisa iyo wa asxaabihi intii sibaweyhi taageertay asxaabtiisa ahayd wa xujatuhum waxay u xujaysteen fii daalika arrinkaa asamaacu maqalka carab laga maqlay iyo walxamlu in lagu xambaaro calaa asliha kii iyaga dhalay ee ay ka yimaadeen oo ismiga faacil ah wa huwa isaguna ismulfaacili waa ismi faacil liannahaa iyadu muxawalatun waa la bedelay canhu ismiga faacil baa laga bedelay bedeley liqasdilmubaalagati baa looga bedelay mubaalaqo u qasadkeed walam yujiz ma bannaynin alkuufiyuuna kuufiyiintu mayna bannaynin icmaala shayin shay camalsiintii oo minhaa iyada ka tirsan limukhaalafatihaa khilaafkeega darteed liwsaani lmudaarici mudaarica awsaantiisa ay khilaaftay iyo weli macnaahu mudaarica macnihiisaba wa xamaluu waxay ku xambaareen nasbalismi ismiga nasbihiisa alladii ismiga oo bacdahaa ka dambeeya calaa taqdiiri ficlin ficil taqdiirtiibay ku xambaareen wa manacuu waxay diideen taqdiimahu in la hormariyo calayhaa iyada laga hormariyo wa yaruddu calayhim waxaa ku soo arooraya qowlulcarabi qowlulcarabi carab qowlkeega ama alcasala malabka fa ana sharaabun anu aad baanu cabbaa casalkaa ma arkaysaa sharaabka laga hormariyey kaa maxaad kaga jawaabaysiin baa layidhi kama jawaabi karaan walam yujiz mayna bannayn bacdulbasriyiina basriyiinta qaarkood icmaala faciilin faciil camalsiintiisa iyo wa ficilin ficil camalsiintiisa wa ajaaza aljirmiyu sheekha jirmi la yidhaahdaana wuu baneeyey icmaala ficilin ficil inuu camal fa ama camalsiintiisa duuna faciilin faciilse ma bannaynin liannahu isagu calaa wasni lficli ficilku ficil wasankiibuu ku yimid ka calimo iyo wafahimo oo kaleba weeyi laakiin ficiilku kuma iman wax ficila wasankiisii in shaa allahu tacaala cashirkeennii halkaa ayuu inoogu joogi doonaa wallaahu subxaanahu tacaala aclaa w aclam